رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa rawdat alanwaar waa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dembaysay rasuulka oo daa'if u kici timay ama daa'if markaa aaday rasuulku mar allaala markii duruuftaa adag uu arkay buu daa'if aaday asagoo islahaa rajana ka lahaa inay rumeeyaan oo ay soo dhoweeyaan oo ay gacan siiyaan sidii uu rabay ma noqon rasuulka sala allahu calayhi wasalam balse sufahadii maangaabtii dumarkii ciyaalkii ayaa markaa lagu soo diray intaa kadib wuu iska soo baxay asagoo uu la socda mowlihiisii zayd ibnu xaarifa kadibna waxay soo gaareen meel taa'if saddex mayl u jirta wuxuu arkay xaa'id iyo beer meeshaasuu markaa rasuulku galay ayagiina way ka sii laabteen wajalasa waa uu fadhiistay annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu fadhiistay filxaa'iqi xaa'idkii dhexdiisa derbigii ayuu intuu uu galay beertii ayuu fadhiistay taxta dilli xabalati geed midho leh hooskiisa hoostiisuu markaa rasuulku fadhiistay geedkaasoo min cinabin canab markaa ah geed canab ah buu ahaa muctamidan asagoo cuskaday ilaa jidaarin derbi gidaar buusaa markaa rasuulku u cuskaday waqad athara ayadoo ay saamaysay fii nafsihi nafsadiisa maa laaqaahu waxa uu la kulmaayo waxa uu la kulmayo naftiisa ay raad ku reebtay oy ta'fiirisay fa dacaa wuxuu ku ducaystay nebiga biducaa'i almashhuur ducadii caanka ahayd allaahuma ilaahayow ilayka xaggaagaan ashkuu u sheeganayaa dacfa quwati quwaddayda daciiftinimadeedii wa qilata xiilati tabtaydii xeeladayda yaraanteeda wa hawaanii liidnaantayda cala annaasi dadka korkooda ay iliibayaan yaa arxama araaximiin inta naxariisata midka u naxariista badanow anta adigu rabbu lmustadcafiina mustadcafiinta rabbigood ayaa tahay inta la daciifsado wa anta adigu rabbii rabbigay baa tahee ilaa man takilani ilaa man takilnii yaad ii dhiibaysaa yaad iigu hallaynaysaa ood ii tala saaranaysaa ilaa baciidin mid fog oo yatahajamunii i mid fog oo dhibaato ila soo qasduu rabo inuu dhibaato i gaarsiiyaa amase ilaa caduwin cadow miyaad malagtahu u dhiibtay amrii amarkayga cadow miyaad arrintayda u dhiibtay in lam yakun hadduusan ahayn bika adiga calaya korkayga qadabun carro oodan ii xanaaqsanayn falaa ubaali u aabayeeli maayo dhibaatadan iyo waxaan laygu haaya haddii aad adi ii caraysnayn dhibaata ma lahan buu yidhi falaa ubaadi u aabba yeeli maayo walaakin laakiinse caafiyataka cafintaada ama nabadgelyadaada hiya ayadu awsacu lii waa mid awsac iyo mid ballaaran ani ii ah inay isoo gaarta waa rajaynayaa acuudu waxaan magangelayaa binuuri wajhika wejigaaga nuurkiisa alladii nuurkaasoo ashraqad ay la iftiintay lahu ayada aldulumaatu mugdiyaalka wa salaxa ku hagaagsanaatay calayhi korkiisa amru dunyaa adduunka amarkiisii waalaakhirati aakhiro min an tunzila inaad dejiso ayaan ka magan galay bii aniga uu igu dego qadabuka caradaada ow amase yaxilla uu dego calaya korkayga sakhatuka xanaaqaaga laka waxaa kuu sugnaaday ilaahayow alcutba cutbaa kuu sugnaatay raalligelin xataa tardaa ilaad raalli noqoto walaa xawla caqli malihin walaa quwata iyo xoog ilaa bika adi maahane inaad adigana masaacidood gacan nagu siisa maahane intaa markuu rasuulku yidhi wara'aahu waxaa arkay ibna rabiica rabiica labadiisa wiil fii haadihi alxaal xaaladda ee taa ah ee nebiga uu ku sugan yahay ayay arkeen waa labadii wiil ee beerta lahaa fa aqadathumaa waxaa ka qabatay riqatun jilicsanaan way u qalbi jilceen wa arsalaa waxay u soo direen ilayhi xaggiisa biqidfin rucub bay u soo direen oo min cinabin canab ah laan canab miraheeda saaran yahay ama rucub ayay markaa u soo dhiibeen maca mawlaa addoon oo lahumaa ayagu ay lahaayeen bay ugu soo dhiibeen nasraaniyun reer nasraani ahoo kirishta ah ismuhu magaciisana cabbaas la yidhaahdo cabaas baa la oran jiray falamaa markii madda uu u taagay annabiya sala allahu calayh wasalam yaddahu gacantiisa liyatanaawalahu suu uga qaatuu u gaaro qaala rasuulku wuxuu yidhi bismi illaah ilaahay magaciisa uma kadibna akala wuu cunay faqaala cabaas baa yidhi haada kani alkalaamun waa hadal maa yaquuluhu aysan dhihin ahlu haadihi albilaad bilaadan ee tan ah ehelkooda bismillaahi ma dhahaan faqaala lahu alnabiyu nebigu wuxuu ku yidhi wiilkii u keenay rucubkii canadka ahaa min ayi lbilaadi anta adi beledkeed u dhalatay bilaadkeed ka timid wamaa diinuka diintaaduna waa maxay faqaala wuxuu yidhi cabaas nasraaniyu nasraani baan ahay kirishtaan baan ahay min ahli nii waxaanna ahay min ahli niinawa min ahli niinawa ayaan ahay buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi nebiga min qaryati rajuli saalixi ma qaryadii iyo tuuladii ninkii fiicnaa deganaaya yuunis bin mataa la ohan jiray fa qaala cabaas wuxuu yidhi wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey maa yuunas bin mata wuxuu yahay faqaala lahu alnabiyu nebiga ninkii wuxuu ku yidhi daaka akhii walaalkay waaye kaana nabiyan nebi buu ahaa wa ana nebiyun ana nebi baan ahay wa qara'a wuu akhriyey calayhi nebiga cabbaas dushiisa wuxuu ku akhriyey qisata yuunis yuunis qisadiisii calayhi asalaam oo min alqur'aani qur-aanka ku soo arooray fa aslama cabbaas wuu islaamay calaa maa yuqaalu sida la yidhaahdo sida la tilmaamo ilan waa iska daciiftooda suuragal ah saa darteed buu u yidhi calaa maa yuqaal sida la yidhaahdo waayo uma kabacdi kharaja wuu soo baxay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam min alxaa'iqi beertii buu ka soo baxay xaa'idkii uu ku jiray ayuu nebigu ka soo baxay intaa kadib sala allahu calayhi wasalam wataqaddama wuu soo hormaray oo wuxuu soo qaaday fii tariiqihi waddadiisii ilaa makkata maka gaarsiinaysay wahwa asagoo ka'iibun murugaysan xasiinun tiiraayeesan mahmuumun la muruggeliyey inta waa isku wada macnoo asoo aad u murugaysan xasiin ah ka'iib ah mahmuum ah xataa idaa balaqa ilaa uu soo gaaray qarna almanaasil meel lagu magacaabo adalatu waxaa harisay saxaabatun daruur fiiha daruurta waxaa ku dhex jiray jibriil wamacahu malaku ljibaali jibriil oo micigiisa ahaa malagii buuraha farafaca sala allahu calayhi wasalam nebiga kor buu u qaaday ra'sahu madaxiisa fanaadaahu jibriil jibriil baa u soo naadiyey wa qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahi bacata wuxuu kuu soo diray ilayka xaggaaga malaku ljibaali malagii buuraha lita'murahu saad u amarta bimaa shi'ta waxaad doonto uma kadibna sallama waxaaba salaamay nebiga ljibaali malagii buuraha salaamay wa qaala wuxuu yidhi yaa muxammed daalika arrintu saa waaye waa sidii laguu sheegay famaa shi'ta waxaad doontaan samaynaynaa in shi'ta haddaad doonto adbaqtu waxaan ku daboolayaa calayhim kuwan ku dhibay korkooda alakhbashayni alakhshabayni labada buurood wahumaa akhshabaynku waa jabaalaa waa laba buurood oo makata maka ku hareeraysan waa buurta abuuqubays iyo waaladii yuqaabiluhu midka ka soo horjeeda intaan soo qabta iikoo dhan aan ku daboolo faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi bal maya iska daa arjuu waxaan rajaynayaa an yukhrija allah inuu ilaahay ka soo bixiyo min aslaabihim dhabaradooda man yacbud allaha cid alla aabuda waxdahu keligii oo laa yushriku bihi shay-an aan waxba u sharig yeelin wa afaaqa wuu soo miir helay rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam wuu miirsaday min hannihi murugtiisii ayuu ka afaaqayuu ka soo miir qabsamay bimajii'i haada alnasri gargaarkaa asagaa imaashihiisa ayuu nebigu la mir helay wataqaddama wuu sii dhaqaaqoo wuxuu u sii hormaray fii qariiqihi waddadiisa oo ilaa makata maka gaarsiinaysa xataa nasala ilaa uu degay nebiga binakhlah nakhla meel lagu magacaabo wa aqaama wuxuu ku nagaaday bihaa nakhla ayaaman dhowr maalmood wa afnaa'a iqaamatihi ku nagaashihiisa dhexdeeda intuu meesha ku nagaa bihaa ayada waa nakhlee sarafa allaahu ilaahay wuxuu u soo iilay ilayhi nebiga xaggiisa nafaran koox oo min aljinni jinniga ka mid ah yastamicuuna xaalo ay dhegaysanahayeen alqur'aana qur'aanka waxaal huwa nebigana qaa'iman uu yahay ku taagan yusallii tukanaya ama dujinaya biasxaabihi asxaabtiisa salaata alfajri salaaddii subxeed ayuu markaa tujinayay falamaa qadaa markuu dhammeeyey qiraa'adii wallow way jeesteen jinniyaashii ilaa qowmihi qoomkooday u jeesteen mundiriina ayagoo u digahaya waqad aamanuu ayna rumeeyeen bihi rasuulka walam yashcur ma uusan dareenin bihim jiniyaashii rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam xataa nasala ilaa uu soo degay bidaalika arrintaa qisada ah alqur'aanu qur'aanka xaggiisa ay kaga soo degeen aayaatun aayaat oo min suurati alaxqaaf suuratulaxqaaf ka mid ah iyo wa aayaatun oo min suurati aljinni suuradda jinniga ka mid ah suuratu axqaafna waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falammaa xadaruuhu qaaluu ansituu taasaa soo degtay ta kalena waa qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaba ilaahay markuu saa ugu ogeysiiyey ayuu dareemay wabacda ayaamin maalma kadib kharaja wuu soo baxay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam min nakhlatin nakhlo ayuu ka soo baxay yuriidu asagoo doonaya makkata maka wahwa yarjuu asagoo rajaynaya min allaahi ilaahay xaggiisa alfaraja waalmakhraja faraj iyo makhraj faraj in kurbada iyo dhibaatooyinka ilaahay ka furo subxaana watacaala faraj inuu ilaahay siiyo ciriiriga iyo dhibka uu ku jiro inuu ilaahay ka farajeeyo ka faydo iyo walmakhraja makhraj ciriiriga uu ku jiro meel uu markaa uga baxo inuu ilaahay siiyo subxaana watacaala wayakhshaa wuxuu ka cabsan iyo wayakhsha min qurayshin iyo waxa uu ka cabsanaya quraysh xaggeeda oo ashara walbadasha shar iyo qabasho markaa ah wixii ayaguna markaa quraysh ay samaynayeen wayakhsha isagoo ka cabsanaya min qurayshin quraysh xaggeeda asharra shar uga baqaaya sharuu markaa uga cabsanayay iyo walbadasha qabasho shar iyo badshi ayuu markaa uga cabsanayay fa axabba wuxuu jeclaystay rasuulka sala allahu calayhi wasalam an yaxtaata inuu ku dadaalo linafsihi nafsadiisa nafsadiisa wixii anfacaya inuu kula dadaalo falammaa danaa markii uu u soo dhowaaday min makkata makana makafa wuxuu ku nagaaday rasuulka bixiraa'in godkii xire xiro dadkii iqro lagula soo dejiyey ayuu ku nagaaday waxoogaa wa bacafa wuxuu adeeg u diray rajulan nin inuu ugu tago ila alakhnas ibnu shariiq ninka lagu magacaabo ama shurayq liyujiirahu suu nebigu u badbaadiyo jawaaradiisa iyo magangelkiisa inuu maka ku galo faictadara wuu ka cudur daartay biannahu maxaa yeelay akhnas xaliifun waa gaashaanbuur xaliif waaye walxaliifu xaliifkuna laa yujiir wax ma badbaadin karo xaliifku waa ninkan tolkana u dhalanin laakiin qaaraanka iyo waxyaabaha kale la diiday ku abtirsadaa kaasaa xaliif la yidhaahdaa gaashaanbuur buu qurayshla ahaaye kama dhalanin xaliifkuna wax ma badbaadin karo fa arsala haddana rasuulku wuxuu adeeg u diray ilaa suhayl bin camar ninka lagu magacaabo suu asagana jiwaaradiisa maka ugu galo nebigu shalow ka soo baxay daa'ifuu ahday wuxuu islahaa diinka ha qaataano sida uu rabay noqon wayse dibuu ugu noqon waayey nebiga maka waa dhulkuu ku dhashay wuxuu raadinayaa nimankaa cudammada waaweyn ee kaafiriintaa mid un badbaadiya suhayl bin camar ayuu haddana adeeg u diray factadara wuu ka cudur daartay suhaylna biannahu maxaa yeelay min bani caamir bin lu'ay buu ka mid yahay wahum ayagu reer bani caamirna laa yujiiruuna ma korin karaan calaa bani kacab bin lu'ay qabiilka dushooda qofka ma badbaadin karaan ileen dadka raadinaya nebiga waa bani kacab bin lu'ay saa darteed qolaba qolay ka xoog badan tahay marka ma awoodin ma awoodi karin inuu ka badbaadiyo fa arsala haddana wuxuu adeeg u diray rasuulka ila mutcim bin cadiy ninka lagu magacaabo wahwa min bani nawfil bni cabdimanaaf waaye ninka waa qabiilo ad adag ah, akhii haashim bin cabdimanaaf walaalkii waaye oo jaddu nebiy nebiga awowgiis ah sal alla calah wasalam waa awowgii saddexaad wa cabdimanaafna reer cabdimanaaf wa cabdimanaafna acazu batnin jilib kuwa ugu adag waaye ama jufe iyo qabiil kuwa ugu xoog badan fii qurayshin quraysh dhexdeeday ka mid ahaayeen fa qaala almucim wuxuu yidhi nacam waa yahay buu yidhi maxamed anaa badbaadinaya watasallaxa wuu ishubeeyey waa uu ishubeeyey huwa asaga huwa asaga ishubeeyey hubkiisii buu xiftay iyo wa banuuhu wiilashiisa ilmo xoog badanna waa uu dhalay dhammaan seefafkii buu u dhiibay uma kadib arsala adeeg buu rasuulku ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisuu adeeg u diray sala allahu calayhi wasalam suu ku soo galo fa jaa'a wuu yimid nebiga wa dakhala almasjid alxaraam masjid alxaraamkiibuu galay wa taafa wuu tawaafay bilbeyti kacbadii wa sallaa rakcatayn laba rakcadood buu ku tukaday nebiga uma insarafa ilaa beytihi gurigiisi wuu aaday waalmutcim bin cadiy iyo wa wlaaduhu mudcan iyo ilmihiisana muxadiquuna ayy kuwa ku hareeraysan waa kuwa muxadiquun ku ahoo ku hareeraysan birasuuli illaahi sal allahu calayh wasalam bisilaaxi hubbay kula hareeraysan yihiin way difaacayaan wa kaana mudcan wuxuu ahaa qad aclana mid iclaan bixiyey oo ogeysiiyey fii quraysh annahu asagu ajaaza muxamadan ajaara beh inuu koriyey uu badbaadiyo moxamed oo jawaaradiisuu maka ku joogo qof taaban kartana aysan jirin bacdamaa qabiil adag uu yahayna faqabiluu daalika minhu way ka aqbaleen wayadiin iyo dax kaloo kala celiya ma laha ilaa qabiilka un bay ka dambeeyaan waa jidaalu lmushrikiin mushrikiinta doodoodii iyo wa talabuhum talabkoodii al aayaat aayaad ay dalbadeen wa kaana min jumlati jidaali lmushrikiin wa kaana waxaa ka mid ahaa min jumlati jidaali almushrikiin dooda mushrikiinta badankeedii jumladeeda annahum kaanuu inay ahaayeen yaqlibuuna kuwa ka codsadoo ka dalba min rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa al aayaati aayaad bay ka dalban jireen waxay dhihi jireen aayaadna tusi mucjizooyin ah inay rumeeyaan kama aysan wadine tacjiizan cajisgelin iyo wacinaadan madax adag bay ula jeedeen cinaad iyo madax adag bay ka wadeen waqad takarara wuu soo noqnoqday daalika arrintaa minhum quraysh xaggeedii mushrikiinta miraaran dhowr jeer bay soo celceliyeen oo ay leeyihiin na tusi aayaad fii awqaatin wakhtiyaalo mukhtalifatin kala duduwan oo iskhilaafsan famin daalika waxaa ka mid ahaa annahum ayagu waa mushrikiintiiye ijtamacuu inay ku kulmeen maratan mar fi lmasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa waistashaaruu way tashadeen baynahum dhexdooda humma arsaluu adeeg bay u direen ila alnebiy nabiga sala allahu calayhi wasalam nebigay adeeg u diroonoo waxay u fareen anna ashraafa qawmika qowmika qoomkaaga ashraaftoodii kuwii ugu waaweynaa qad ijtamacuu way kuu kulmeen liyukallimuuka inay kula hadlaane soo baxa fariintaasay u direen waxaysu meel ina alnebiya nebigana kaana uu ahaa sidiisaba xariisan mid ku dadaala calaa rushdihim hamiinkooda gaayata alxirsi dadaalkan u sarreeyuu ku dadaali jiray kamaa qaala tacaalaa sida ilaahayba yidhi falacallaka waxaa la arkaa rasuulkii allow baaqicun inaad tahay kii kadeedaaya halaagayo dhibaya nafsaka nafsadaada calaa aafaarihim kuwan raadadkooda in lam yu'minuu haddii aysan rumaynin bi haada alxadiidi qur'aankan iyo xadiidkan ee kan ah asafan murug daraaddeed murugta kaa qabanaysa rumayd la'aantooda iyo dadaalkaad ku dadaalaysa inay rumeeyaan naftabaad ku kabeedaysaa faqad jaa'ahum waa u yimid rasuulka odayaashii sariican asagoo soo degdegaya yarjuu rajaynaya islaamahum islaamkooda faqaaluu waxay dhaheen innaka adiga tukhbirunaa waxaad noo sheegaysaa sawmaaha maaha anna arusula rusushu kaanad lahum inay u sugnayd oo ay lahaayeen aayaatun aayaat kaanad limuusa muuse inay u sugnaatay casaa ul walihamuudna annaaqa hal wa kaana ciisa inuu ahaa yuxyi almowta waxaa dhintay mid nooleeya fa'tinaa biaaya aayad noo keensa adigana kama ursila alwaluuna sidii kuwii lasoo hore loo soo diray oo aayad loo soo dhiibay oo kale wa kaanuu waxay ahaayeen yadunnuuna kuwa malaynahaya anna min khawaasi rusuli wa kaanuu waxay ahaayeen markay aayaddaa codsanayaan mushrikiinta yadunnuuna kuwa u maleeya anna min khawaasi rusuli rususha waxyaabaha qaaska u ah annahum yaqdiruuna inay kari karaan calaa ixdaafin keenid midla haadihi alkhawaariqi khawaariqda waxyaabaha wax dilaacya iyo walmucjizaad mucjizaadka inay keeni karaan bay moodaan mataa shaa'uu wakhtigay doonaan kamaa yaqdiru sida uu u awoodoo kale suu awoodoo kale caamata annaasi dadka caamadooda calaa acmaalihim acmaashooda altabiiciyati ee dabiiciyada ah qof kasta shaqo gooni buu leeyahay qofka guriga dhisaayo xilliguu doonuu bilaabi karaa qofka maqaayaddii dukaanka leh xilliguu doonuu furi karaa uu xiri karaa saasoo kaley u moodeen mucjisooyinkana faqataraxuu waxay soo jeediyeen calayhi rasuulka korkiisay ku soo jeediyeen sala allahu calayh wasalam an yajcala inuu u yeelo lahum ayaga asafaa buurta safa dahaban dahab inuu uga dhigo buurta safa dhagax soo ma aha dahab ka dhig bay dheen haddaad rabto inaan ku rumayno aw yusayira ama inuu ka socodsiiyo canhum xaggooduu ka dhaqaajiyo aljibaala buuraha oo wayabasuda uu uu ballaariyo lahum ayaga albilaada beledka dhulkana waa naga ciriiriye dhagxaantana naga durjibadeen buuraha noona ballaari dhulka wayajariya uu socodsiiye fiiha dhulkii dhexdiisa alanhaaru yaalo taana way ka codsadeen aw yabcaa ama uu soo bixiyo man madaa wixii dhintuu tegey oo min aabaa'ihim aabbayaalkood ah xataa yashhaduu ilaa ay u marag furaanay dhahaan biannahu asagu rasuulun waa rasuul ninkan moxamede idin yimid waa rasuul saha noogu markhaati kacaano ilaahay asagoo noo tilmaamaya wuxuu yidhi wa qaaluu waxay dhaheen mushrikiintii lan nu'mina laka kuu rumayn mayno xataa tafjura ilaa aad burqiso lana annaga min alardi arlada xaggeeda yambuucan ilo ila biyaa noo soo bixi aw takuuna ama ay kuu ahaata laka adiga jannatun beer oo min nakhiilin timir ah wa cinabin canab ah oo fatufajira la dilaaciyo alanhaaru biyaalkana khilaalaha beeraha dhexdooda tafjiran dilaacin iyo burqin aw amase tusqida inaad soo rido assamaa'a samada kamaa zacamta sidaad ku andacoonayso aad sheeganaysa calaynaa korkeenna kasafan gobol gobol ayagoo ah ow ta'tii ama aad la timaado billaahi ilaahay iyo waalmalaa'ikati malaa'igtaba qabiilan ayagoo qabiilo ah ayagoo na soo qaabilaayo oo loo jeedo eed markaa noo keentay noo yimaadaan oo markaa ay kuu marag furaan ow yakuuna ama uu kuu ahaada laka adiga baytun guri oo min suqrufin dahab ah aw tarqaa fi asamaa ama cirka aad korto innagoo kuu jeedna cirka kor bay dhaheen aw tarqaa fi asamaa'i ama samada aad korta xataa waa koray keliya ma rabno walan nu'mina kuu rumayn mayno liruqiyika koritaankaaga waa koray waa soo degay xataa annagoo kuu jeedna kaa yeeli mayno xataa tunazila ilaa aad soo dejiso ilaa aad soo dejiso oo aad keento waaye oo xataa tunazila calayna dusheenna kitaaban kitaab oo naqra'uhu aan akhrinayno adoo kitaab gacanta ku wada noo soo deg waqad abdow waxay muujiyeen raghbatahum rajadooda iyo raqbada iyo jacaylkay filislaami u qabaan idaa ata alnebiyu hadduu nebiga ula yimaado bima اqhtaraxuuhu wixii ay sheegteen ama ay soo jeediyeen wa aqsamuu way dhaarteen buu yidhi ilaahay billaahi allay kula dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda tan ugu tabar badan ee ugu culus lain jaa'athum aayatun layu'minunna haddii nebi moxamed uu ula yimaado aayad inay markaa rumaynayaan lain jaa'athum haddaad ula timaado aayatun aayad oo uu rasuulku intuu aayadihii ay sheegteen loo keeno layu'minunna bihaa inay rumaynayaan fadaca allah ilaahay buu toogay rasuulka an yuriyahum inuu tusiyo maa talabuuhu waxay codsadeen intaa wuxuu rabaa inay rumeeyaan warajaa islaamahum islaamkoodana wuu rajeeyey nebiga fajaa'a jibriil ayaa u yimid wakhabarahu wakhayarahu dheh wuxuu khiyaar geliyey oo la dooransiiyey nebiga ay yuriyahum allaahu inuu ilaahay tusiyo maa talabuu waxay codsadeen hadda ilaahay waa awoodi karaa subxaana wa tacaala intaan ay sheegteen in loo sameeyo laakiin faman kafara kii kufriya bacda daalika markaa kadib oo minhum ayaa ka mid ah cadabahu inuu ilaahay cadaabayo cadaaban cadaab laa yucadibuhu uusan u cadaabin axadan oo min alcaalamiin raalli ma ku tahay iyo wa bayna an yaftaxa lahum inuu ilaahay u furo baabu atawba waaraxma albaab tawbiya albaab naxariis waxaan ay sheeganayaan aanba loo samaynin kii soo islaamoo towbakeena kii ilaahay u soo noqdaa ilaah uu ka towba aqbalo faqaala wuxuu yidhi bal baabu tawba waraxmaan rabaa buu yidhi nebiga taasaan doortay falama ikhtaara markuu doortay annabiyu sala allahu calayhi wasalam haada arrintaa anzala allah alla wuxuu ku soo dejiyey calayhi korkiisa jawaaba muqtarixaati almushrikiin waxyaabihii mushrikiinta ay dalbadeen oo ay soo bandhigteen jawaabtooda faqaala lahu wuxuu ku yidhi ilaahay nebigiisa ul dheh rasuulkii allow subxaana rabbii rabbigay baan nasahan rabbi baan hufayaa ilaahay baan ceeb iyo nusqaan lahayn hal kuntu ma ahay anigu ilaa basharan bani aadan maahane rasuulan oo rasuul ah war waxaan aad codsanaysaan waa howl ilaah subxaana wa tacaala anu bani aadamaan ahay kow ta labaad rasuulaan ahay waxaad aad sheeganaysaanna ma ihi mid awoodi karaa ilaah hadduu doono wuu idin keenayaa aayad haddii uu doonana ma idin keenaayo aniga ma ihi mid ikhtiraaxan kara wax kasban kara wax iska keensan kara laakiin aniga ma'muur baan ahay nebi baan ahay rasuulaan ahay wixii laysoo dhiibo inaan idiin keeno wixii laysoo sheego inaan idiin sheego intaasaa aniga awoodaydu tahay uldheh rasuulkii allah subxaana rabbii rabbigaybaa ceeb ka hufan nusqaan aan lahayn wax kasta oo xun uu aan u daayiq ahayn oon u habboonayn ka nasahan hal kuntu anigu ma ahay oo ma ihi ilaa basharan rasuulan bashar rasuul ah maahani wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala